رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين إن الكجري باب التلقين المحتضر لا إله إلا الله wuxuu baab u yahay ficilkani loo geliyo qofka muxtadirka ah ee ay geeridu ku soo xaadirtay laa ilaaha ila allah can mucaad radia allahu canhu qaala qaala rasuulu ullah rasuulkii alla wuxuu yiri sala allahu calayhi wasalama minkanna qofkii uu ahaada aakhira kalaamihi hadalkiisa midka ugu dambeeya laa ilaaha ila allah alla kale oo xaqnimo lagu caabudaa ma jiro dakhala aljanna jannada ilaahay ayuu gelayaa wuu galayba laa ilaaha ila allah ayaa lagu noolaadaa laa ilaaha ila allah ayaa lagu dhintaa laa ilaaha ila allah jin lagu gala markiisa ugu dambeeya qofkuu noqdo laa ilaaha ila allah jannada ilaahay wuu gelayaa subxaanah wa tacaala rawaahu abu daawuud ba xadiid ka wariyey walxaakim wa qaala wuxuu yihi saxiixu lisnaad sanadkiisii sanadkiisu waa saxiix can abi saciidin alqudriy radia allaahu canhu qaal qaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulku wuxuu yihi laqinu ulaqinu mawtaakum kuwiina dhimmiyo laa ilaaha ila allah rawaahu muslim baa xadiidkaa wariyey ulaqina agtiisa ku dhahdhaha agtiisa ku sheega laa ilaaha ila allah qofka mar allaale markaad aragtaan in lagu soo xaadiray markaad aragtaan inuu gabagabadii marahayo agtiisa kudhaha suu intuu u xusuusto asagana uu u yidhaahdo waayo kila ah shajarada haabitadaa lagu mihaalay waa laa ilaaha ila allah yuthabitu allahu aladiina aamanuu bilqowli haabit fi lxayaati addunya wa fi alaakhira labadaba ilaahay wuu ku sugaa markuu dhimanayana laa ilaaha ila allah buu adduunka uga tagaa qabriga marka la weydiiyo laa ilaaha ila allah buu ku jawaabaa sidaa darteed kelimada laa ilaaha ila allah barta kelimada laa ilaaha ila allah qalbigiina geliya kelimada laa ilaaha ila allah yaqiinee kelimada laa ilaaha ila allah ma sahlana nebi muusaa yidhi ilaahayow galamad ibar aan kuugu toogo oo aan kuugu baryo muusow laa ilaaha ila allah dheh buu yidhi ilaahay addoomadaadoo dhan baa dhahan buu yidhi kolkaasoo loogu jawaabay laa ilaaha ila allah haddii kaf miisaan la saaro samaawaadka waxa ku jirooca mira aan aniga ahayn kaf la saaro arlada waxa ku sugo laa ilaaha ila allah mid meel la dhigo lamaanad bihinna way la iilanaysaa laa ilaaha ila allah ma sahlana walaalayaal laakiin waynuu qofku asagu ku dhawaaqaa waynuu qofku asagu ku dhaqmaa waynuu qofku asagu ku camal falaa waynuu qofku asagu dhaqan dhaqangeliyaa khaalis min qalbihi ay markaa ka tahay ama naftiisa ma aha marka qofka inta uu dhinto qabriga la geliyo madaxiisa agtiisa inta loo fadhiista la dhaho yaa fulaan ibnu fulaane haddii hebel mala yimaado oo rabbuka ku dhaho ma rabbuka rabbigay ilaahi waayo dheh laa ilaaha ila allah xilliga wax ma anfacdo waxay wax anfacdaa qofku inta inta uu leelyahay kelmadan uu ku dhaqmo kuna camal salo markuu dhiminayan adduunku uga rawaxo baabu maa yaquuluhu qofku wuxuu dhihi lahaa bacda tacumudi lmeyit meydka marka loo indho cinda laabida maydka kadib can umi salama radi allahu wuxuuyihi dakhala rasuuluullaahi rasuulkii allah soo galay sala allahu calayhi wasalam calaa abi salama oo ninkeeda ah ayuu u soo galay waqad shaqa asagoo eh, wuu taagay basarahu aragiisa indhihiisii ayaa kor aaday basaruhu aragiisii indhihiisii ayaa kor aaday fa aqmadahu wuu u indhalaabay marka rasuulka meeshaa indhaha ah ee kor intay aaday meeshaa timaha hoostooda oo hilibka marka indhaha saa laysugu daboolay kor aaday yuu hoos ugu soo celiyey rasuulka uma kadib qaalo wuxuu yidhi ina ruuxa ruuxdu idaa qubida marka la qibdoonayo tabicahu basaru aragaa raaca nafta marka lasii bixiyo hoosna aadee kor bay aadaa indhuhu kor bay u raacayaan marka fadaja annaasu dadkii la ooyey ama way qayliyeenoo way buuqeen oo min ahlihi ehelkiisa markaa ahaa fadaja macnaha codkooday oohinta kor ugu qaadeen saasaa markaa loola jeedaa waa qayliyeen oo way ooyeenoo oohintiibay kor u qaadeen faqaaloo wuxuu yidhi laa tadacuu ha ku habaarina oo ha ugu ducaynina calaa anfusikum nafafyaalkiina ilaa bikhayrin khayr moomahe fa ina almalaa'ikata malaa'igtu yu'amminuuna waxay aaminaysaa calaa maa taquuluuna waxaad oranaysaane waxa aad dhahaysaan bay malaa'igtu aaminaysaa saa darteed khayr ma ahee wax kale naftiina ha ugu ducaynina go'nayay baaba'nayay halaagsanmayay haddaad dhahdaan aamiin bay oranaysaa go'a oo halaagsana oo baaba'a haddaadse naftiina khayr ugu ducaysaan way aaminimaysaaye humma intaa kadib qaala rasuulku wuxuu yidhi allaahumma ilaahay iqfir u dembi dhaaf liabii salama warfac kor u qaad darajatahu darajadiisa fi lmahdiyiina mahdiyiinta dhexdooda darajadooda macnaha kuwa ilaahay hanuuniyey hudaahum allahu bilislaam hijrada iyo wixii markaa lamid ah kuwii ilaahay ku hanuuniyeyna kuwa darajadooda ugu korqaad wa akhlifhu ilaahay ugu bedel fii caqibihi qilibtiisa filqaadiyayna inta hartay wa akhlifhu macnaha waxaa loola jeedaa kun lahu khalafa ilaahu khalaf u ahaabuu ciribtiisa iyo dadkii uu ka tegay ee qaadilinteed baaqiinta noqday ilaahu khayr u bedel waqfir lanaa ilaahow annaga noo dhaaf walahu asagana ilaahayow u dhaaf yaa rabba alcaalamiin caalamiinta rabbigeediiyo wafsax lahu u waasici fii qabrihi wanawrihi una iftiimi fii qabriga dhexdiisa rawaahu muslim baa xadiidkaa wariyo qofku markuu meyd ku indhallaabo saasuu markaa odhanaya baabamaa yuqaabu wixii la odhan lahaa cinda almayiti meydka agtiisa wamaa yaquuluhu wixii uu dhihi lahaa man maata lahu mid qofkii uu mayd ka dhinto wixii la dhihi lahaa meydka agtiisa cinda marka la leeyahay waa mar allaale marka lagu soo xaadiro agteeda can umi salama radia allaahu canha qaalad waxay tiri qaala rasuulu llaahi rasuulkii alle wuxuu yiri sala allahu calayhi wasalam idaa xadartum almariida qof xanuunsan haddaad xaadirtaan ood u tagtaan aw awilmayit ama meyd aad u tagtaan waa shaki faquuluu khayran khayr ilaahda wax fiican dhaha fa ina almalaa'ikata malaa'igtu yu'amminuuna way aaminayaan calaa maa taquuluuna waxaad daranaysaan bay aaminayaane haddaad meyd xaadirtaan ama qof xanuunsan oo dhimanaya aad xaadirtaan khayr dhaha malaa'igtu waxaad dhahaysaan bay aamiminayaani qaalad umu salama waxay tiri falamaa markii maanta uu dhintay abuu salama ataytu nabiya nebigaan u imid sala allahu calayhi wasalam faqultu waxaan ku iri yaa rasuul allah rasuulkii ilaahayow ina abaa salamata qad maat abaa wuu dhintay rasuulkii ilaahayow abuusalama wuu dhintay ayaan idhi qaala rasuulku wuxuu ii yiri quulii uma salamay iraah oo waxaad dhahdaa allaahuma qfir lii ilaahow ii dembi dhaaf walahu asagana ilaahayow u dhaaf wa acqibnii ilaahow ii cirday minhu xaggiisa cuqba cirib xasanatan ee wanaagsan erad wanaagsanna ilaahayou iigu bedel uma salamaysaadeh faqultu waan iri bay tiri fa acqabanii allah ilaahayna wuxuu iigu bedelay min buu iigu bedelay huwa asagu khayru lii ani iiga khayr badan minhu xaggiisa muxammadan buu iigu bedelay sala allahu calayhi wasalam muxammed ayuu iigu bedelayo abuu salama ka gadaal markii ciddadii xujaadii ay dhamaysatay nebi maxamed baa guursaday sal allahu calayh wasalam ilaahayow erib fiican iigu bedel waan idhi ilaahayaa wax ka khayr badan xaggiisa iigu bedelay oo muxammadan buu iigu bedelay sal allahu calayhi wasalam rawaahu muslim baa haakada sidaa ku wariyey oo shakiga ah wa rawaahu abu daawuud iyo waqayruhuma almayita bay wariyeen bilaa shak shaki la-aan idaa xadartum almayit saasay wariyeen laakiin riwaayadaa kale idaa xadartum almariida aw almayita shakibay markaa ku wariyeen waaye wa canhaa qaalad waxay tiri weligaa ayada umu salame samictu rasuula allah rasuulkii allaan maqlay sala allahu calayhi wasalam yaquul isagoo oranaya maa min cabdin adoon ma jiro tusiibuhu ay asiibaysa musiibatun musiibo oo fa yaquulu yidhaahda innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun innaa anagu lilaahi ilaahay waan u sugnaanay wa innaa anaguna ilayhi xaggiisaan raajicuuna u noqonaynaa allaahumma ilaahayow allaahumma ma jirnii ilaahow iga ajasii fii musiibatii musiibadayda qofay musiibo ku dhacday oo sidaa yiri layraduu yiri nebiga oo haddana ku dara wakhlif lii khayran khayrna iigu bedel minhaa xaggeeda ilaa hadduu jiro addoon saa yidhaahda ajarahu allaahu ilaahay wuu ka ajarsiiyaa tacaala amarkiisa sarreeye fii musiibatihi musiibadiisa wa akhlafa lahu wuxuu ugu bedelaa khayran minha midka khayr badan qaalad waxay tiri umusalam falamaa tuwafiya markii la ansaday salama qultu waxaan idhi kamaa amaranii rasuuluullah sida rasuulka ilaaha i amray amarkii nebiga ayaan dhahay fa akhlafa allaahu lii ilaahayo wuxuu iigu bedelay khayran minhu mid ka khayr badan abuu salamo allaahi buu iigu bedelay sal allahu calayhi wasalam rawaahu muslim baa xadiidkaa wariyey wa can abii muusa ana rasuul allaahi qaala wuxuu yidhi idaa maata hadduu dhinto waladu lcabdi addoonka waladkiisa addoonka caligiisa markuu dhinto qaala allahu tacaala ilaahay wuxuu ku oranayaa min malaa'ikatihi malaa'igtiisa qabadtum ay aqabadtum ma soo qibdooteen ma soo qaadateen walada cabdii adduunkayga weladkiisii miyaa soo qaadateen fayaquuluuna waxay odhanayaan nacan haa fayaquulu wuxuu odhanayaa ilaahay haddana qabadtum thamarata fu'aadihi leebtiisa meelihii ku jiray miyaad soo qaabateen ma soo qudbooteen oo waalidka waladku waa timaar iyo miro qalbiga waalidka ka baxa owlaadu inta badan waxaa lagu tilmaama miro ka baxa qalbiga waalidka ma soo qaadateen waladka ee addoonkayga mirihiisii qalbiga ugu jira miyaad soo qudbooteen fayaquuluuna nacam haabay odhanayaan fayaquulu ilaah wuxuu leeyahay maadaa qaala cabdii addoonkaygu muxuu oranayay markaad aniga ka soo desheen addoonkaygu muxuu dhahaayay fayaquuluuna waxay odhanayaan xamidaka wuu ku mahadinayay wastarjaca wuu inaa lilaahiyaysanayayo inaa lilaahi wa inaa ilayhi raajicuun ayuu lahaa fayaquulu allaahu tacaalaa ilaahay wuxuu leeyahay udnuu udhisa licabdii addoonkayga baytan guri ugu dhisa fil jannada dhexdeeda guri jannada dhexdii uga dhisa oo wasamiihu ugu magacdara oo u bixiyo ku magacaaba gurigaana mahada gurigeeda baytan xamid ku magacaaba rawaahu tirmidi wa qaala xadiidun xasan gurigiina hadda u bixiya sidaa darteedna waxaad ub ku magacaawdaan gurigiina hadda oo guri jannada ugu dhisa ayuu ilaah leeyahay subxaana wa tacaala wa can abi hurayra ana rasuul allahi sal allahu calayhi wasalama qaala wuxuu yidhi yaquulu allahu tacaala ilaaha sareeya wuxuu oranayaa maali cabdii adduunkayga uma ahaanin almu'mini ee mu'minka ah cindii agtayda un abaal idaa qabadtu markaan ka qaatoon ka dilo safiyahu qof uu jecel yahay oo min ahli dunya adduunka ehelkeeda ah uma اxtasabahu kadibna uu ku ajir xisaabsado ila aljannata janno mooye abaalgud aan janno ahaynna lagu yiri ilaa subxaana wa tacaala rawahu baa xadiidkaa wariyey wacan usaama bni zayd radia allaahu canhuma qaala wuxuu yidhi arsalad way dirtay ixday banaatin nabiy nebiga gabdhihiisa mid ka mid ah ilayhi nebiga xaggiisay u cidbirtay tadacuuhu ayadoo u yeeraysa rasuulka waa aabbaheedi wa tuhbiruhu una sheegaysaa ana sariyan anug yar lahaa ayadu ay dhashay aw ibnan amawiin fi lmowti inuu soo galay muqadamaadkii geerida mayka inuu ku soo xaadiray faqaala lirasuul macnaha faqaala arasuulu lirasuul rasuulku wuxuu kusoo yiri rasuulkii loo diray irjic ilayha u laaba gabadha xaggeeda faaqbirhaa ama fakhbirhaa u sheeg anna minacaala ilaas reeyo oo kullu shayin shay walbana cindahu alla agtiisa biajalin nabal bay ku leeyihiin waqti iyo ajal oo musaman la magacaabay famirhaa amar gabadha faltasbir ha sabirto waltaxtasib hana ajir xisaabsato aad buu u sabargelinayaa markuu leeyahay ina lilaahi maa akhada ina lilaahi tacaala maa akhada walahu maa acطaa wuxuu bixiyo iyo wuxuu qaataba asaa leh subxaanahu watacaala shay walbana agtiisa ajalla magacaabay ku leeyihiin gabadhayda amar oo usheeg ha sawirto hana ajib xisaabsata wadakara tamaama alxadiid xadiidka qaybtiisii tamaamkana waa uu xusay muttafaqun calayhi qofkii xasuustaa horay baanu uslabnay xadiidka qaybasin bukaahay almayit loogu jirin bikayri nadbin aman la-aan walaa niyaaxa qayla la-aan dad banaydka markay dhintaan amaan la dul istaaga kiisaan ahaayo kii inta ka baxayo kii asoo kale uusan jirino kii haddii la waayo dadka la weynayo kii hadduu dhinto biyaha la weynayo iyo wixii lamid ah walaa niyaaxa niyaaxadana waa baroorasho iyo uuhin qaylo ah ama aniyaaxatu baroorashadu fa xaraamun waa xaaraam in maydka loo baroorto oo loo ooyo waa xaaraam macnaha oohinta baroorashada ah waseya'tii waxaa imaan doona fiiha gudihiisa baabun baab oo fii kitaabi nahyi haddaanu gaarno kitaabka nahyi imaan doona ama baab in sha allahu tacaala haddii ilaahay yidhaahdo wa ana albukaa'u oohintu fajaءat axaadiiثun axaadiid baa ku timid kahiiratun fara badan binnahyi canhu in mamnuuc ay tahay oo la reebay xaggeeda tilmaamaysa waxaa ka mid ah wa ana almayita meydku yucadabu waxaa loo cadaabayaa bibukaa'i ahlihi ehelkiisa eehinta ay markaa u ooyaan wahiya taana mata'awilatun waxaa lagu fasirayaa wa maxmuula lagu xambaarayaa calaa man awsaa bihi qofka dardaarma waa qofka inta yidhaahda hala iisoo ooyo ilaada noocaasaa jira dad xaaladeedu saa ay tahay waa jiroo mar allaala markay dardaarmayaan ku dardaarmo in markaa loo soo ooyo marka qofka loo ah meydka waa lagu cadaabayaa qabrigiisa dhexdiisa ee ehelkiisa u soo ooyaan waa qofka asagu dardaarma raallina ka noqda inta uu noolaana dadka aan ka reegi jirin kaasaa lagu fasiraa laakiin adoo dadka ka reebi jiray raali aan ka ahayn aadan dardaarmin min suuqa ku soo ooyey lagu qabsan maayo walaa tasiru waasiratun wisra ukhraa naf dembooday naf kale dembigeeda ma xambaarta buu ila subxaana wa tacaala bacdamay sidaa tahay oo naf dembooday naf kale aysan dembigeeda qaadaynin marka taasaa lagu fasirayaa walnahyu reebitaanka inamaa huwa can ilbukaa'i waa oohinta alladii fiihi nadbun ammaantu ay ku jirto aw nimaaxatun ama dareerashada iyo qaylada marka la diidahayo oohintana waa markay saa tahay wadaliilu daliil waxa u ah calaa jawaasi albukaa'i oohintu inay bannaan tahay in meyd loo oyn karo biqayri nadbin walaa niyaaxa dareerasho iyo amaan la-aanna axaadiiun kasiira axaadiid fara badan ayaa jira daliilna u ah ninka inay bannaan tahay in loo ooyo hadduusan qofku dareerasho iyo qaylo ku darin maydkiiusan ku amaanin minha waxaa ka mid ah can ibni cumara radia allaahu canhuma ana rasuula allah rasuulkii alla sala allahu calayh wasalam caada wuxuu soo booqday sacad ibni cibaada ninka lagu magacaabo wa macahu rasuulka waxaa micigiisa ahaa cabdiraxmaan ibni cawf wasacad ibn abi waqaas wa cabdullaahi bni mascuud radia allaahu canhum ilaahay ha ka raadi noqdee intaa way la socdeen rasuulka sala allahu calayhi wasalam bacdanay xaaladdu sidaa tahay waxay sacad ibni cubaada nabiga cabdiraxmaan ibni cawf sacad ibni abi waqaas cabdullaahi bni mascuud baa la socda fa bakaa wuu ooyey rasuuluullaahi sala allahu calayhi wasalam eehintani waa tii indhaha biyaha ka yimid falammaa ra'a alqowm qoomku markii ay arkeen bukaa'a rasuulillaahi rasuulka alle eehintiisa bakow aydana way ooyeen indhahoodaa biyo ka soo qubtay markay arkeen rasuulkii alle ooynaya aydana way ooyeen way ooyeen falammaa ra'a alqowm qoomku markay arkeen bukaa'a rasuulillaahi rasuulka alla ooxintiisa bakaw aydana way ooyeen faqaala markaasuu alaa tasmacuuna miyaadan maqlay ina allaha ilaahay laa yucadibu ma cadaabaya bidamci cayni isha ilinta ka soo qubata isha itiraayadiisana hay cadaabayaa aw yarxamu ama asagoo u naxariisan kamaa la cadaaba ama kamaa loo naxariisanaa wa ashaara ilaa lisaanihi carabkiisuu ishaaray nabiga kan hadduu aamusana indhihii anbiyo ka yimaadaan waa loo naxariisan hadduu kan qayliyuu baroortana asagaa markaa la cadaabi muttafaqun calayhi wacan usaami bni zayd radia allaahu canhuma ana rasuula allah rasuulkii alla sala allahu calayhi wasalama rufica waxaa loo soo kor yeelay xaggiisa ibnu ibnatihi gabadhiisa inankeedii wahwa asagoo fi lmowti meydkii ku dhex jira muqadamaadkii geerida asagoo ku dhex jira oo naftiisa ku saqayaanaya bixi ay baxayso yaa loo dilay fafaaqad waxaa soo daatay aynaa rasuuliillaahi rasuulka alla sala allahu calayh wasalam labadiisa indhood biyadeediibaa soo qubtay faqaala lahu sacdu sacad baa yidhi maa haada yaa rasuula allah waa maxay rasuulkii allah maa haadaa kan waa maxay yaa rasuul allah oohintaan maxay tahay sowtood uuhinta dadka u diiday adina ooynaysaa dadkanama u diidaysaa rasuulkii allah qaala rasuulku wuxuu yidhi haadihi raxmatun tan raxmad waaye biyahan indhahayga ka socda waa naxariis jacalaha allaahu ilaahay wuxuu yeelaa tacaala amarkiisa sareeye fii quluubi cibaadihi addoomadiisa qalbiyaalkooda wa inamaa yarxamu allaahu ilaahayna wuxuu uga naxariistaa cibaadihii addoomadiisa xaggooda alruxamaaa kuwa naxariista in badan oo dadka la ooya oo dadka la kurbooda oo dadka mashaakil ka asiiba la mid ah inay ayagu asiibtay dad noocaasaa jira kuwa ilaahay waa u naxariistaa subxaana wa tacaala wainamaa yarxamu allah ilaahay wuxuu uga naxariistaa min cibaadihi adoomadiisa xaggooda alraxamaaqa kuwa raxmada muttafaqun calayh wacan anas radia allaahu canhu ana rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam dakhala wuxuu usoo soo galay calaa ibnihi ibraahiim wiilkiisii ibraahiim ah radia allaahu canhu wahwa asagoo yajuudu bixinaya binafsihi nafsadiisa asuu naftiisa ku saqaayoonaya macnaha sida insaanka juubka ahee saqiga ah uu wax u bixiyo yuu naftiisu u bixinayay jacalad waxay guda gashay caynan rasuulillaahi rasuulka alla labadiisa indhood tadrifaani inay qubanayaan cabdaa yiri wa anaa rasuula allah adigaa rasuulkii ilaahayo wa anta adiga miyaa ooynahaya yaa rasuul allah faqaala rasuulku wuxuu yabna cawf coof canugiisiiyo war coof canuga uu dhalay cabdiraxmaan ibni cawfow inahaa raxmatun tan raxmad waaye uma atbacahaa biuxraa idin kaluu soo raacsiiyey nabiga sal alla calah wasalam tii ka socotay ma aheen tu kale ayaa ka timid haddana faqaala wuxuu yidhi ina alcayna ishu tadmac way duuninaysaa way imaynaysaa walqalba yaxzan qalbigana wuu murgoonaya walaa naquulu mana ku hadlayno ilaa maa yurdi rabbanaa rabbiga muxuusan raali ka ahayn ilaa wuxuu ilaahay raali ka yahay maahana wax kale ku hadli mayno ma ina anaguna bifqiraanka aad nafaaruqayso ya ibraahiimow lamaxsuuniin kuwa ka tiiraayeysan oo ka murugaysan baanu nahay laakiin wuxuusan ilaahay raalli ahayn inagu dhihi mayno wuxuusan rabbi raali ka ahayn ku hadli mayno qalbigu waa murgoona indhuhu way diilinayaan biyaa ka soo qubanaayo laakiin ilaahay wuxuusan raali ka ahayn ma dhahayni wa imaa bifaaraaqika faaruqitaanka aadna faaruqayso yaa ibraahiimu ibraahiimow lamaxsuuniina kuwa ka murugaysan baan nahay rawaahu lbukhaariyi ba xadiidka wariyey wa rawiya muslim bacdahu qayb kamiduu wariyey waalaxaadiida fi lbaab baabka axaadiidka ku soo arooray ee in loo oyn karo haddaynan qayla ku jirin haddaynan ammaan ku jirin kahiira fi saxiix mashhuuqira way fara badan yihiin saxiixay ku jiraan waa la aclam laakiin yaqaana subxaana watacaala baabka ka figaana geli doonaa camaa yaraa fi lmayit man yakruuh qofka marka ninka uu dhaqahayo wixii uu ku arko oo ceebo ah inuu ku qariyo iyo casharada nooga soo socda haddii rabbi idna subxaana watacaala meesahay noo joogto wabilahi tawfiiq wallaahu subxaana watacaala aclam